bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo soddonaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd sanadii saddexaad eh, hijrada islaamka ayaynu ku jirnay bilowgeedii waxaa in yaroo hordhaca u sameeyey ninkii yahuudiga ahaa ee nebigu ikhtiyaalay calayhi salaatu wasalaam markaa laga takhalusay kacbubnu ashraf la odhan jiray ninkan gabadh yahuudiyadabaa dhashay isagoo carabtu ahaa reer baay cadiy bnu xaatim adaai ninkii deeqsinimada caanka ku ahaa bay isku ardo ahaayeen laakiin ictalaqa alyahuudiya diinta yahuudiyaddu qaatay reer banu nadiir gabadhahina waa dhashay ninkaa isaga ah sababta uu nebigu u aamusiiyey waynu aragnay an yaro hordhaca buu u sameeyey qatlu kacb bni ashraf walama intasara almuslimuuna bibeder markii ay muslimiintu beder guulaysteen wara'a alasraa ay arkeen wara'a u arkay ninkaa gaalkii alasraa ama u ogaadayba alasraa kuwii lasoo qafaasho muqaraniina fi lxibaal xarka ku xidhxidhan kharaja ilaa quraysh quraysh buu cararay markii uu gaalkii arkay kacbunu ashrafe yahuudiga ahaa wuxuu arkay iyadoo ay wada xidhxidhan yihin nimankii dhakaweynta ahaa ee quraysheed ee dhaadan jiray waay quraysh xaggeed u cararay maka yabkii isagoo qatlaahum u ooyaya kuwii dhintay liqatlaahum kuwoodii la laayu ooyaya uu barooranaya wa yuxariduhum calaa xarbi lmuslimiin muslimiinta dagaalkoodana wuu ku dhiiri gelinaya ragoo rag iska dhiciya buu leeyay miyaan joogi karayaa meesha lagu laayo abijahal iyo hebel iyo hebel iyo hebel faqaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu yihi kolkuu maqlay ninkii meel walba uu ordayaa waa maratuur ninkii gaalkahaa ah, kacbul ashraf kolkuu nebigu taa maqlay wuxuu asxaabta weydiiyey man likacb bn ashraf kacbu bnu lashraf war yaa u baxaya buu arkumaanu ugu ducaynaa buu ninkaa gaalka ah ee laga fadhii waayo aamusiinaya ilaa raggu marna deeqsinibaa la isku tijaabiyaa marna geesinimaya man kuma ayaa u baxaya likacb bni ashraf waa nin dhaqaalo badan leh haddadana abunaag aroos ku yahay qalcad weyn buu sagxadda ugu jiraa meel halkeeda ciidamo badanna waa haystaa quraysh iyo maka iyo madiine iyo waxaba leh gaalnimadiisu waa fogaatay kuma aamusinay wuxuu nabigu ku sababeeyey fainahu aada allaha warasuulah ilaah iyo rasuulkaba u dhibay macneedu ilaah iyo rasuulku la colaatamaya colaad buu rabbi iyo rasuul kula jira diin ahaan baa ninka loo dilaya maha adduuny ahaan iyo qabiil ahaan toona fa qaala maxamed ibnu maslama ninkaa dhalinyarada ah oo kunyadiisuna ay ahayd abu cabdiraxmaan asxaabtii fadliga badnayd buu ahaa waaya waktigii jaahiliyadana ragga maxamed lagu magacaabay buu ahaa ee magaca nabiga loo bixiyey calayhi salaatu wasalaam alansaari alwsi wuxuu ahaa ansaartii reer madiina jilibka aws la yidhaahdo ka tirsanaa ninkaasaa soo booday markaasaa wuxuu hi atuxibu an aqtula ma waxaad doonaysaa nebi maxamed oo kan inaan soo khaarajiyo qaala nacam haddaa maxay kale bu ninkan gaalkee laga fadhihi waayey dad iyo dalba dhibay dhimbiilihiisana kolba dhan u ridaya ha qaala markaa wuxuu hi ana laka bihi anaa kuugu filan kaa ana aniga laka adiga kuu sugan bihi bikifaayati shari kaana sharkiisa khaarajinaya waaya wadin lii waxaad se ii ogolaataa aquulu shay-an wax aan kaa sheego atamakanu bihi aan ku qaban karo dee siyaasad baa loo baahanya bui laakiin iyo mujaamalo in la sameeyo oo jiiro laga soo wareego dheer jiiradaasoo ah dee haddii anigii adiga kuu jiibinayo ku ammaanaya aan u tago dee cadow buu i arkaya uu iska ka ilaalinaya marka in yaroo dee afka baarkeeda ah aan adiga kugu yar bifsiyaan kaa sheega buuri <laughs> in yaroo dhaliila inaan dee ku yar siyaasad bay u baahan tahay ninkii atamakanu bihi aan ku qaban karee waxaan kaa yaro sheega buuri faadina lahu nabiguna nin mucaqada mahayn nin siyaasiya buu ahaaye oo baac dheer kuleh wuxuu ihi bal ka soco faadina lahu waad odhan kartaa buui xalaal bay kuu tahay inaad wax iga sheegtaa buui mar haddaad rabbi iyo rasuul ugu hiilinayso xagga kalead ugu dhufan kartaa buui uma kharaja ninkii waa baxay saxaabiga ahaa wa macahu arbacatu min qawmi afar nin oo qoladiisaabuu kaxay oo xul ah uma ataa kacban gaalkiibuu u tegey riwaayooyinku dee siiradu kutubaha kale waa dhaadheeraynayaane nin buu maaragtay isku ooriyo walaalyihiin oo kalaa ku biiray oo isagana uu ku ogaa inuu la yar mutacaatif yahay oo adugu xarkuu isku xidhxidhay <clears throat> raggu usoo joogsanayo fa qaala lahu ninkii gaalka ahaa buu maxamed ku yidhi ina hada arajula waniyo ninkani yuriidu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu ujeeda wa ninkan maxamed qad sa'alanaa sadaqatan war xooluuna weydiiyey wainahu isagu qad canaana wuuna dhibay macnaheedu waxa wey atcabana wuuna dhibay qad canaana waar waana dhibay ninkani wa inii qad ataytuka caawo waan ku imi astaslifuk aniga oo ku weydiisanaya abaah astaqriduka wey ninkii odayga ahaa eanu raacnay culays iyo kadeed buuna u nooday cashuurna waana weydiiyey duruuftaada nagu soo kaa eriday dee wax kaa doonaya xaggaasu wax udhiga qaala markaasaa wuxuu hi aydan <laughs> wallaahi mar labaad wallaahi latamalunnahu inaydin isku daali buui oo idin isku xiiqi raacidaa raacdee iyo rakaabku idinka dhigtay oo idin isku xiiqi markaa wuxuu ku fasirayaa latadajarana minhu waa idinka daari bu ama waa idinka caroon latamalunahu way idinka daa ku daali doontaan buuri daniba wa aydan mar kale buuri sidaa iminka soo idinuu dhibin latamulunahu way idinka cadhoon doontaan buuri way sii kordhay cadhadu anaa idiin qaala markaa wuxuu ihi innaa anagu qad itabacnaahu de ahaatan raacnay falaa nuxibu an nadacahu dee ma jeclin inaanu iskaga dhaqaajinno xataa nandura ilaa aanu eegno ilaa ayi shayin arinka yasiiru shanuhu arinkiisuu ku dambayn doono ilaa ayi shayin yasiiru amruhu arintiisu ilaa halkay ku dambayn deento bal waanu ka biyo keenaynaaye raacnay haatan oo isu soo rogi kari mayne bal waanu la sii yar wadwadiye dee wixii aanu caawa kuugu nimid dee nafsi mujaamaladaas u sameeyey waqad aradnaa waxaanu doonay an tuslifanaa inaadna amaahiso wasqan aw wasqayni wafqigu waa rati rar aw wasqayni ama laba rati rar markaas dee waa boqol kiilo iyo boqol kiilo laba boqol oo kiilo ama hal boqoloo boqol kiilo meelahaas oo labada jawaanee hareeraha laga saaro iyo liidmadoobaha lagu xidho oo cidlayn iyo cidaawa la idhaahdo laba jawaan iyo guradhig baa la saaraa awrka marka la rarayo intaasaa wusqi la iskula boqolkiile meelahaas bal intaa ama laba ratirar ama hal ratirar ayaanu kaa doonayna oo amaah meshii raashilaan baa ka dhacday qaala wuxuu ihi nacam waan idinka yeele walaakin irhanuuni rahanii dhiiba cid aamini mayse rahan baan dee idinka doonaya mar haddaa maxamed dee colkiisii tihiin qaaluu waxay idhahdeen aya shayin turii oo maxaa doonaysaa maxaanu rahan kaaga dhignaa ka meeshii bay uga tegeen nimankii bilayay baa mufaawadaadkan la yeelanaya way u kaartaynayaan qaala wuxuu hi irhanuunii nisaa'akum dee dumarka un rahan iga dhiga ma wax kalaa jira bu habr dee habrihii soo waarida bui habrihiini qaaluu waxay idhahdeen kayfa narhanuka nisaana sideenu dumarka rahaan kaaga dhignaa wa anta ajmalu lcarab adigoo ninkii ugu qoorhsanaa ugu fariidsanaa carab ah ya inuu ninku carab yahay bay halkaa riwaayadu kuu sheegaysa adigoo carab ugu qurux badan miyaanay ceeb kugu ahayn dumar buu rahaan u qabsaday macnaha maslaxadoodiiba umay dhigine isaga xaggiisii bay idhahan dankuuma ah dankuuma aha ninkii odayga aha habruu soo qafaashay qaala waxa ui farhanuunii abnaakum de haddaba inamada dhowr inan dee raashinka aanu haysta qaalu waxay kayfa narhanuka abnaana wa sidaanu inamada rahan kaaga dhignaa kacab fa yusabu axaduhum dee midkood baa la yaryarka waa la caayaya fa waxaana la odhanayaa ruhina biwusqin aw usqayni yarkan waxaa loo rahan dhigay hal awroo raashina ama laba awroo raashina beri baa yarkaasi rahan la dhigay baa la odhanayaa markaa dee yaryarkii fa axaduhum waa la yarirka ceeb bay ku noqonaysaa way ku naafanayaane bal taana ka dah haadaa caarun calayna taasina annaga inagu ceebtay t horena aday kugu ceebtay walaakin narhanuka lama ay isilaax waar wax intaaba kaaga dhawaa kuu fududoo eh, mudakaraanu ku hayna hubkaanu kuu dhiibi waa hubkii lagu dilaye loo soo qaadanayay farsadaa loo bahan yahy meesha hubkaanu kuu dhiibi bay idhahdeen maxaa kale kii aanu kugula dagaalamayna rag iskaga celinaynay dee kaasaanu raandhig faradiya markaasuu raalli noqdaa wuxu uhi waa sax hubkaasaa macquula ah. fawaacadahu leylan habeen buu la ballamay an yaatiyahu inuu u yimaado waayo haddaba habeenka caynkaas ayaanu hubkii soo qaadayoo si aanu raashinkana kaaga amahanay heshiiska markaasaynu kala qoran rahanna aad u fajaahu layla habeen buu u yimi maxamed ibnu maslama imanaya wa macahu abunaa'ila ninka abuu naailo la yidhaahdaana oo magaciisa la odhan jiray salkan ibnu salaama laakiin abuu abunaa'ilo caan ku ah ayaa la socda ninka saxaabiga ah. ninkana wuxuu usoo kaxaystay kalsooni daraaddeed akhuu kacbin min arafaac kacbay ayay xagga nugmada ka walaalayeen ninkan lasoo dilayo iyo ninkan abunaaylo laydhaa maxamed ibnu muslima soo kaxaystay baa walaalaa xagga nuugmaday ku walaalayihiin oo islaam bay wada jaqeen oo uu kusii kalsoon yihi waa cabaad ibnu bishr waalxaaris ibnu aws wa abu cabs ibnu jabri intaasuu soo kaxaystay afartaa nin iyo isagii wa kulluhum awsiyuuna rag u reer bani aws reer ansaareed weeye oo awsa ah intanoo dhamiba waa jilib qura ayaa ninkaa gaalkaa usoo baxay waayahay shantoodiiba isa soo raacay qalcaddii weyneydee dayrka adkayda gaarhku ku wareegsanaabuu dabadeeda istaagay fanaadaahu muxamed ibnu maslama maxamed ibnu maslama dhawaaqo wuxu i war kacabow markaa uu sii balamiya wuxu halkaasaan ka dhawaaqi halkaasaan sida haatufka ka yeedhin doonaa buuri markaan imaado habeenkaa saacadda waay u gartay ballantiibuu kusoo daadegay fa araada wuxuu doonay an yanzila in uu dego inuu degaabuu doono qalcaddii kasoo daadego fa qaalat lahu mra'atu markaa xaaskiisii baa ku tihi oo markaa uu aroos ku ahaa mid barooyahoo uu guursaday markaasoo uu aroos ku yahay ayaa waxay ku tihi ayna takhruju saac ya wareedhe ma saacadan aad baxaysa xaggeed saacadan u baxaysa ayna takhruju xaggeed u baxaysa asaaca goortan xaggeed u baxaysa waa habeen madow madowey naaguna kala fariidsan wa inaka mru'un adiguna qof baatay muxaarab lala dagaalamo qof lala col yahay ayaa saacaddan dabadambada u baxaya oo cadow badan leh muxaarab lala dagaalamayo war bal hadda cagta udhig bayt fa qaala markaasaa wuxuu ihi ilaa ninkan isaga waa mootan yahay inamaa huwa ibnu akhi waa ninkii aanu ilmaadeerka ahayne maxamed ibnu maslame la odhan jiray wa radiicii abunaila iyo kii aanu naaska wada jaqnay abunaila mushkilad kale ma jirte waa yarkii aanu magaranaysa ilmaadeerka ahayne maxamed ibnu maslama iyo kii kale aanu naaska wada nuugnay abunaila waaya waa wadaday kala ummad yihiin markaasuu isa sii xariifiyey isqaadqaadkiisii uu bilaaba wuxuu hi ina alkariina low duciya ilaa acnatin bileyli laajaab dadku iskuma jira qofka raganimada lihi haddii murjin habeennimona loogu yeedho iska aqbalaa murjin habeennimo ama jug habeennimo haddii loogu yeedho xataa kama siqsiqo leanna raganimadiisaa ka weyn ina alkariima ninka wanaagsan low duciya haddii loogu yeedho ilaa acnatin wareen waran laga taagayo bilaylin habeen la ajaada waa aqbalaya leanno ballan buu leeyay ninka wanaagsan waaya dabeedna iyadii baa markaa waxay tihi wallaahi codka ah riwaayinka qaarkood waxay sheegayaan inay tidhi codkaas cod geeriyeysan baa ka arkaya ama ay tidhi ninka halkaa ka dhawaaqaya waa nin dhiila sida aada bay u cabsi gelisay umuu joojinin uma qaala muxammedun liman macahu ninkii maxamed ibnu maslame obreesha horkacaya fulintiisa wuxuu yidhi idaa jaaanii ninkan gaalkii markuu i yimaado fa inii aakhidun bishacarihi timahan qabanaya fa ashumuhu markaasaan ursanaya ninka waan arkayo waxbaa kasoo kakamaya cadarige cadariye fa idaa ra'aytumuunii marka ay aragtaan istamkantu inaan ka buuxsaday min ra'sihi timihiisa fadribuuhu qoorta ka jara ninka waan arko cadarkii xasaa ku badanee marmarsiyo waxaan ka dhigay dhakada aan kaa yar uusade dabeedna timahan qabanaya markaan ku dhegaan si fiican uga buuxsado n idinkuna ku boola faidaa ra'aytumuunii istamkantu min ra'sii fadribu markaan istamkantu kolkaan ka buuxsado wey si fiican labada gacmood ugu qaban kara timihiisa dheer waay idinkuna xagga qoortaan idin banaynaya fadribuhu fanazla ilayhim kacbun kacab baa usoo degay mutawashixan bisayfi isagoo seeftiisiina jeeni qaaran oo la diyaara wa huwa isaguna yanfaxu minhu waxaa kasoo kankamaya riixu lmiski urta miskiga cadarka miskiga la idhaahdo urtiisa ayaa aada uga soo kankamaysa oo waa aroos weliba kibir weheliyo waaye qaala muxamed baa waxau ihi maa ra'aytu kal kalyawmi riixan adyaba wallaahi maanta wax kula udgoon inaan arag maa ra'aytu maan arag kal kalyawmi maanta riixan xagga urta udgoonka adyaba wax kaa udgoon walle inaan hayn maanta cidi kaama udgoona udgoonka cidi maanta kuguma haysato atadanu lii maad ii fasixi an ashuma ra'saka inaan madaxaaga ka yaro subkado macnaha aan uursado cadarkaa madaxa ka kinkamaya waa lagu nafisayaa aan ursado qaala markaasaa wuxuu ihi nacam fashumahu hawaad ursan kartaa mushkiladii ma jirto falama istamkana minhu dug buu ku yidhi oo markii uu ka buuxsadayba qaala wuxuu ihi duunakum faqtuluuhu waa ninka hala khaarajiyo layrkaasu u shiday faqataluuhu markaasay dileen faqataluuhu kow bay kaga siiyeen waaya waxaase riwaayaadka qaarkood ay tilmaamayeen dee wixii baa isku dhadhowaaday oo dhowr seefoodba way ku yaro kulmiyeen ninkana wuxuu hayaa madax isaga laftiisii waa nin xoog weyn oo rafanayo seeftii haabhaabanaya markuu arkay in wax ku bilaabneen dabeedna saddexdoodii kale aduu midbaa xaris ibnu awska ayaa nabar gaadhay markaa oo dhowrkii seefood ee lagu dhuftay baa mid gacanta lagala helay afar shantoodii mid kamida baa dhaawacmay laakiin isagii kaga quruursan dabeedna markaasay tilmaamayaan riwaayan kale wuxuu qayliyey qaylo aad adigu kolkii hore looya la yar waawaaye halkii qoortii ayuu raftay oo dabeedna markaa maxamed ba wuxu waxay u kaliftay inaan toorey la baxo aan halkaa nabasta iyo caloosha ka geliyo markay horey uga bogan waayeen iyagii ay garbaha iyo meelaha kaga dhufteen ay la seegseegeen ayaan intoon gacan sii daayaan tii kale tooridii caloosha kaga soo riday waaya soo gaagaabinaya kitaabka halkiibu ku dhinto qaylo aad u dheer ayuu ku dhuftay oo intii eriyadii o dhan laga ogaaday inuu mootan yahay wa araaxa allaahu lmuslimiina min shari min shari acmaalihim ilaahay muslimiintii wuxuu uga raaxeeyey sharkii camalkiisa camalkiisu sharkuu lahaa ayaa ilaahay uga raaxeeyey allatii kaana yaqsuduha bihim tii uula qastayey sharkii uula qastayey iyo camalkii xunaa uu waday ayaa ilaahay uga raaxeeyey uma atow nabiya sala allahu calayhi wasalama faahbaruuhu markaasay nebiga u yimaadeenoo way u sheegeen way u sheegeen marka kutubu siira qaarkood waxay ku darayaan kolkii hore nebigu uu sii dirayna wuxuu ihi ilaahay garab gal nimanka aan dirayo kolkii dabeedna ay soo noqdeen ay yidhaahdeen ninkii khaarajini laakiin xaaris baa dhaawaca oo dhiig badani ka dareeraya gacantuu mariyey nebigu aasuui iska guura gal haddaba sidiibuu ku bogsaday saa intuu u gacantiisi sidii ciise bnu maryam ayuu iska bogsado o iska dhaqaajiyo dhaawiciiba ka baxay wa kaana qatlu haada shaqiy gaalkaa xun dilkiisu wuxuu ahaa fii rabiici wal rabiic lwal min hada alcaam sanadkan sanadkan saddexaad hijrada rabiicu lwal ayuu haabaa muxaram safar rabiicu lawal bishii saddexaad marka waxaad arkaysaa bil walba obration buu fulinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama jihaad buu gelayaa ama ikhtiyaal buu gelayaa ama wuxuu samaynayaa koox sahana ama jidgoyn waa kifaaxaasu ku jiraa wa kaana calayhi asalaatu wasalaam nebiguna wuxuu ahaa idaa ra'aa min ra'iisin kadran nin madaxoo gaalada kamida ah hadduu ballanfuryo ku arko adran ballanfur hadduu gaal ku arko gaal madaxa wa maqaasida suuin iyo qasad xun markuu ku arko wa maxabatan iyo gaalkaasoo jecel liithaarati alxarb inuu dagaal kiciyo gaal hadduu intaa ku ogaado madaxa arsala lahu wuxuu u dirayay man yuriixuhu min shari cid sharkiisa umadda uga raacaysa u eegaya gaalada ka ballanta le heshiiska ku soconaya ballan buu la dhiganaya ballantaasaa ka joojinaysa ilaa intay istaraatiijiyad dambe qaadanayaan muslimiintu laakiin kol hadduu arka qofkaasi in aanu ballan lahayn oo ololana uu wado ma eegan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacidadiisu waxay laa yuldaqu lmu'minu min juxrin waaxidin maratayn qof mu'mina god laba jeer lagama qaniino qaacidadu ku soconaya nebigu taasay hayd waaya wamaxabata liihaari xarbi arsala lahu man yuriixu min shari cisharkiisa uga raaxaysu u diraya kan keligii ma ahayne niman kalena waa jiraan oo inu arki doono waqad facala kadalika sidan oo kale wuxuu ku sameeyey maca abi cafaka alyahuudi ninka magacaa la ydhaah ee yahuudigahana sidan u khaarajiyey wa kaana mila kacbin fi shar kacab buu lamid ahaa xagga sharka nin isaguna dhulbihiisabu haayo ummad ummadda u gabi jirayo quraysh buu xarun ahaa soo waaridi jirayo bal iyo dadba wuu aafeey suntiisu dhan walba way u faafay kolkaasuu si gaarab u aamsiiyey tallaabooyinkaa markuu qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam yuhuuddii fadhfadh lahaydee madiine joogtay shibtay galeen markaa way aamuseen wixii kasoo neefneefayey ayay hakiyeen leanna waxay arkeen casharada la isu dhigayo iyaguna way isku dayayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam in ay ikhtiyaalaan ee ilaahiisaa ilaalinayay ilaahaysunbaa ilaalinaya iyaguna de intaasoo jeer munaafiqiinta iyo mushrikiinta iyo iyo yuhuudda dagaal walba waxaad arkaysaa oo aynu marayno inay ikhtiyaal u diyaarinayeen rasuulka laakiin ilaahay baa wuxu uhi wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa u ballan qaado o yihi dadka anaa kaaga filan gaswatu katafaan sannadan saddexaade taariikhda islaamka isaguna waxaa dhacay dagaalka katafaan la odhan jiray dagaalka gaswatu katafaan halkay ka dhacday iyo jawigeeduna sidan u ahaa way koolantay iyadu balaqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam balaqa rasuula allahi nebiga waxaa soo gaadhay ana banii taclabata wa muxaaribin katafaan labada qabiilo ee bani taclaba iyo muxaarib la idhaahdo oo reer katafaana qaybihii carabta labadaa qolo tajamacuu way isbahaysteen biriyaasati ra'iisin minhum iyadoo uu hogaaminayo nin madaxa ah, oo iyaga ka mid ah riyaasadu waa madaxtooyo ra-iiskuna waa kii madaxda ahaa tajamacuna waa isbahaysi waxay isku bahaysteen inuu madax u noqdo nin ka mid ahoo ismuhu ducsuur nin magaciisa ducsuur laydhaa ninkaasay yidhaahdeen kaasaa generaalka ina hogaaminaya abanduuri waa kaa hebel baynu abanduura ka dhiganay maxamed la dagaalankiisa saacaddaa laga bilaabo waa inoo ballan go-aankaasay qaatay ama sahankii rasuulku soo sheegay yuriiduuna alkaarata cala almadiina waxay doonayaan inay madiina weerar kusoo eegeeyaan xaggaa kasoo duulaan faaraada calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu doonay an yaqulla aydiyahum inuu gacmaha qabto inuu gacmahooda qabto kay laa yatamakanuu si aanay u hirgelinin min hada alictidaai xadgudubkaah si aanay xadgudubkaa u hirgelinin inuu gacmaha ka jaraabuu doonay macnaha inuu weerar kaga horeeyo fakharaja ilayhim min almadiina madiinuu ka soo baxayba rasuulku sal allahu alayh wasalam cidba kuma hadlaynayo isagaale colka fiiriga intuu ugu dhufto soo kolanyaysto markii warku sugmay ee layidhi way soo maqan yihiin dee maxaa laga eegan waa laga horeynaya xarbulistibaaq baa laydhaha ayaa iminka loo yaqaanaa luqada xarb xarbulistibaaq ah. macnaha waa waa dagaalka kaga horeynta waa kuwa reer galbeedku in fara badan ku marmarsoodaan halkaa waxaanu ku aamusinay koox nasoo hadal haysay bay odhanaya wa facalnaa bihim xarb alistibaaq markaasaanu dagaalka hortag ku samaynay dagaalka hortag fakharaja ilayhi min almadiinati fii arbaci miatin wa hamsiina rajula markaa nebigu wuxuu madiine ka baxay isagoo wata afar boqol iyo konton mujaahid oo asxaabtiya waktiguna wuxuu ahaa linatay casharata layla labiyo toban habeen madat min rabiici alawal oo bisha rabiiculawal ka tagtay bishii ninkan la khaarajiyey ayuu afar boqol iyo kontonna la baxay rabiiculawal oo labaiyo toban habeen ay tegeen ayuu afar boqol iyo konton nin kaxay wakhallafa cala lmadiinati cuhmaana bni cafaan cuhmaan ibni cafaan buu madiine yidhi kasii noqo ku hogaaminta ummadda islaamku hogaamin kama maaranto fawdada waxaa la idhaha iyo nidaam la-aantu dadka way burburiyaan mufsidiintana jaanis bay siiyaana saacaddaa laga bilaabo waxaa laydinku ogaya cuhmaan ayaa halkaygii jooga amarka laga qaadanaya diin iyo duunyada cusmaan bui aduu had madaxdaad waay walamaa samicuu bisayri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markii ay maqleen nimankii gaalada ahaa nebigii baa soo socda sayrku waa socodka bisayri rasuuli illaah nebigii baa soo socda mar alla markay maqleen harabuu ilaa ru'uusi iljibaal waxay u fakadeen buuraha cawralacago buuraha dhakadooday galeen marka harabu ilaa ru'uusi iljibaal eriyada waqooyi gubanka buuralayda ayay da fidhaadeen sida baasha oo solida laydhaa ayay ku kala libdheen buuraha walam yazal almuslimuuna muslimiintiina kamay suulin oo may daynin saa'iriina ilaa ay socdaan inay sii socdaan xataa wasaluu jeero ay gaadheen maa an yusamaa daa amar biyo magacaa laydhaha ceel magacaa laydhaha daa amar ayay gaadheen facaskaruu bihi halkaasay ku urureen oo xero ay ka dhigteen oo isugu tegeen waay waxudisa waxaa kaloo la sheegay annahu calayhi salaatu wasalaam nebigu nasaca sawbahu maradiisuu siibay yujafifuhu isagoo ka yara qallajinaya qallajin baynu idhaahdaye min madarin roob ballalahu qooyey wartaaxa wuxuu ku yaro raaxaystay nebigu taxta shajaratin geed hoostey waalmuslimuuna mutafariquuna muslimiintiina way kala yar tegeen colkii markii dee gaaladii kala yaaceen eryadii la sheegaya inay isku urursadeen gaaladu oo ay ka kala yaaceen buu dejiyey nebigu ceel biyaa buu halkaa dega iskaga yara istareexa cadowguna firdhadkaasii kordhiyo waxyaabaha nebiga loogu heliyeyna waxaa ka mid ahaa wanusirtu birucbi masiirata shahrin waxa ilaahay igu hiliyey buui cadowgu inuu iga argagaxo markaan u soo jiro masaafad bil la socdo bil masaafad la socdo marka aan usoo jiraa gariirkoodu bilaabmayaabu haybada ilahay siiy dabeedna nimankii fakad meeshii ay ka fakadeen buu colka dejiyey caskaruu bihi mucaskarku waa meesha xarunta ciidanka barkulankii ciidanka roob yar baa da maryidaa nabiga ka qooyey intuu la yaro baxay maryihii intoodii badnayd bulaan geed halkana yaro saaray si ay ugu qalalaan geed hoostii oo colka ana wuu yaro jiibsaday mar walba goob khatara haddii la tago lagama aamin noqon karo cadowga cadowguna kolley ishiisu waa soo maqan tahay meeshuna meel dee kayna weeye buuralaya aada looma kala fogfoga marka mutafariiina muslimiintu way yar kale dee qofba geed buu iska seexdoo meelaha la kala galgalay fa absarahu markaa nabiga waxaa arkay ducfuur ninkii la odhan jiray ninkii ay labadan qabiile ee soo socday ka dhigteen madaxda ayaa wuxuu maqlay warkii buu soo helo show meeshaba kamuu fogeyne markii la bidhaaminaya bay yidhahdeen maxamed hata geed halkaasa ayuu galay geedkaa hadacaahe weyn ayuu hoos jiifaabay shoo ku yidhaahdeen dabeedna intuu colkii soo yar dhex maray waktigu ama wakti duhuroo qaflada ha ahaado ayuu seefna soo qaatay waa gaalkii hogaaminaya abaanduulaha u ahaa kuwa la doondoonayaba fa absarahu nebiga waxaa arkay ducsuur ba arkay fa aqbala ilayhi bisayfihi nabigaba seeftiisiibuu la soo qaabilo wuxuu ihi kol haddii colki jaba adigu muxamed kanu madaxda ahun ku quuso xataa waqafa calaa raasihi nebigu isla dul taagayba oo markaa maryihiina weyngegayaanoo geed harkii yaro jiifa wa qaala markaa nebiga wuxuu ku uhi man yamnacuka minii yaa muxamed maxamedow maanta yaa iga kaa qabanaya bal waa kanoo seefta idi salta gal kuma jirto adna waad jiiftaa cidi kulama joogto waa ku dul taagnay waa isdoonayne haye markaa waxa weeyaan kibir halkii u dambeysay buu ninkani ku dhawaaqay bal yaa iga kee celinaya waa kane oh. kuma dhacdid iyo waxba iyo waxba ma goyse iyo wixii soomaalidu odhan jireen iyo maba dhacday iyo waxaa mu odhane wuxuu hi ilaahay faadrakat arajula ninkii wuxuuna ku habsatay un rahbatun warucbun rahba cabsi iyo rucbun argagax geg markaasaa qalbigu wadnuhu ayaa jiridiisaba go'day macnaha hayba hayba iyo rucbi waa argagax iyo haybad labadaasoo asqadaa asayfa min yadihi gacantiisa ka riday macnaha bakihii iyo argagixii ku dhacay intuu gariirabay seeftii dhacday isagoo halkii si iska taagan ayaa irticaash baa ku dhaco gariiro seeftii baa ku dhacday fatanaawalahu calayhi salaam nebiguna markaa inta uu calayhi salaatu wasalaam intuu bahashii ku kacu sidaa u qaaday wa qaala liductuur man yamnacuka mini ninkii gaalka ahaa ayuu ku ui bal adiga ayaa iga kaa qaba bahashii aad ku faanaysa waa tanoo ilaa hubka cadowgu ka ka soo horjeed ayay si dhaqsaa gacanta ugeli karaaye bal ka sheekeebu riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayeen inuu dib u dhacay dabadaba dhulka ku dhuftay waa faramaraye waan u fadhiyaa isla uu isla dul taaga uhi man yamnacuka minii qaala wuxu uhi gaal ilaah ma lahae laa axad cidina cidiga kaa qabanaysa ma riwaayinka qaarkood waxay sheegayen wuxu uhi kun khayra aakhir dee kii bahasha qaadee ugu fiicnaabuu noqo oo iga dah bal labadaa jawaabood eega aadka u kala fog ina allaha maca aladiina ataqow aladiina hum muxsinuun ilaahay baa dadka wanaagsane taqwada adag barbar taagan baa ilahay aayaddii kale waxay ahayd inaa lanasuru rusulana aladiina aamanuu anun baa uhiilinaya baa ilahay kataba allahu laaqlibana ana warusuli abi sufyaan markii uu jawaabay in uxudna nebigu wuxuu saynu arki doono allahu mawlaana walaa mawlaa lakum waar gaalo anaga hiilyaha iyagu waa ilaahay laakiin hiiliya ma lihidina safkiina shayaan baa ku jira laa axad facafaa canhu wuu iska dhaafo wuxuui waayahay iska taga daba maad islaami buu ku uri kaasuu yihi maya ma islaamayo ma islaamays haddaba iska tag marka rawaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan markuu noqday inuu soo islaamay laakiin halkan waxay noo dhigan facafaa canhu wuu iska dhaafay fa aslama alrajulu ninkiibaa islaamay wa dacaa qawmahu lilislaam qoladiisiina wuxuu ugu yeedhay islaamka oo dacwad buu u fidiyeyba qoladii soo diyaarinaya duulimaadka iyo qabaa'ilkiisa soo urursanayay waan halkan ka macayda naga hayne in lala dagaalamo maahe waa in lala saaxiibo ninkan muxamede arbi waayo meeshaynaa kiciyo wallaahi inaanu nin adduunye iyo arsitoona u dagaalamaya hay ninka intuu seefila helay kurtayga jari waaye waarbii waaye nakxiye wuu islaamayba ninkii marka mucaamalada wanaagsani ee aan dirqiga iyo deerifada toona lahayn waxa ay keeni kartaa dadka inay badbaadiso markuu ilahay le udcuu ilaa sabiila rabbik bilxikmati waalmawcidati alxasana dacwadaasi qowl qura maahe ficilka iyo la dhaqanka wanaagsanna way noqotaa hadafka nebiguna inuu dad laayo mahayne inuu dadka badbaadiyaabe oo dadku badbaadinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam saasuu ninkii ku badbaaday waxawal allaahu qalbahu ilaahaybaa qalbigiisii wuxuu ka saaray min cadaawati rasuulillaah nebiga cadaawadiisii baa ninkii gaalkaa qalbigiisii laga saaray kow wa jamci annaas iyo dadkii u soo ururinayey lixarbihi nebiga inay la dagaalamaan dadku usoo ururinaya taasi ninkii way ka baxday ilaa maxabatihi inuu nebiga jeclaado isu rogay wa jamci annaasi lahu dadkana uu usoo ururiya rasuulka halkuu kolkii hore dagaal dadka usoo ururinayay iminkana wuxuu usoo ururiyey dadkii inay rasuulka raacaan diin ilaahay buu usoo ururiyey dalika fadlullah kaasina waa dheeraad ilaahayo yutiihi man yashaau ciduu doonu ilaahay siiya anaa hanuunka noocana iyo rabbi iyo rasuuloo sidan loo jeclaado waa fadli ilaahay ciduu doonu ilaahay siiya dhacdadaasi taasay ahayd oo duulimaadkaa isaga ah ummaddaa ilaahay waxa uu ku badbaadiyey mucaamaladaa weyne rasuulku sala allahu calayh wasalam muujiye fiican kani maa yuntiju waa waxa uu dhalayo xusnu lmucaamalati la dhaqanka wanaagsani natiijada natiijadau dhalaabaa noocana la dhaqanka fiican iyo mucaamalada wanaagsan ee aan argoosiga ahayn la dhaqankeed waa kaa weye iyo walbucdi iyadoo laga fogaado can ilfadaada waqilad lqalb ka karaanta weeye falaadadu iyo khiladulqalbi qallafsanaanta qalbiga fadaada waa ka kanaan iyo khiladulqalb qofkii inuu iska daayo qallafsanaan qofkii madaxdaa iyo ka kanaan dabcan meesheedii aan ahayn taasi baa markaas in laga fogaada ay tahy ilaahay baa nabiga ammaanayoo naxariistan iyo wanaaggan uu ku ammaanay naxariistaasoo dabcan meesheedii ah alla wuxuu uhi fa bimaa raxmatin min allah naxariis ilaahay uu bixiyey linta lahum ayaad nebi maxamedoo dadka ugu dabacsantay naxariistaa dadka ugu dabacsantahy maaha mid aad iska baadi doonayso ee waa mid ilaahay kuu hibeeyey walow kunta fadan haddaad tahay midka kan aliida alqalbi oo qalbigu tawasay oo bilaa naxariis haddaad ahaan lahayd sida dad badanoo mas-uuliyiina lagu yaqaano lanfaduu min xawlik hareerahaagay ka yaaci lahaayeen waa lagaa kala didi lahaaba ee sidan imika lagugu soo ururayo ee lagu xiisaynayo lama noqdeen haddaba facfu canhum iska dhaaf wixii wax ku yeelaya wastakfir lahum ilaahay dembi dhaaf u weydii washaawirhum fi lmri asxaabtana arinka kala tasho saasaa ilaha w saa wanaagsan wardhaqa dagaalkaasina halkaasu ku intihoodayo guul bay nebigii asxaabtu ka keeneen colkii dhammaa halkaa isa soo urursanayna waa la kala tuuray ninkii abaanduulaha ay usoo samaysteenna uu islaamay dabeetana ummadii islaam bay isu rogtay marka waxaa ummaddaa lagu islaamiyey awood la tusay iyo istiqaamo la socota awoodna waa la tusiyey istiqaamo iyo hanuunna waa loo fidiyey labada ah oo tanna waa geynaa tanna waa geynaa haddaad wanaag doonayso wanaaggaasaanu kuu fidinayna haddaad wanaaggaa diido xumaan ay tahayna waana kan labadaba labadanaba waa geynaa ghaswatu baxraan dagaalka isagana la odhan jiray ghaswatu baxraan marka ghaswatu bani sulaym waa la idhaahdaa dagaal yaroo kooban buu isagana ahaa balaqahu calayhi asalaatu wasalaam nebiga waxa soo gaadhay anna jamcan koox min bani sulaym reer bani sulaym qabiilo ka midihi yuriiduuna inay doonayaan algaarata cala almadiina inay iyaguna madiine kusoo duulaan war baa nebiga kusoo gaadhay qabiiladii reer bani sulaym qayb ka midabaa doonaysa inay weerar kusoo egeeyaan madiina iyo xarunta islaamka mar walba waxaad arkaysaa waxa nabiga soo gaadhay waxa soo gaadhay macnahedu waxa weeye macluumaad ayuu ururinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo difaaca iyo dagaalku qeyb ka yahay macluumaadku ku jahaysan cadowga shisheeye oo la ogaanayo waxa uu soo maleegaya ummadda uu la maagan yahay iyo islaamka sida ugu soo duulayo fa saara ilayhim iyagiibu u baxayba nebigu wuu baxay fii alaai miati min asxaabi saddex boqoloo asxaabi buu kaxaystay saddex boqoloo asxaabi ayuu kaxaystay waa goormana lisittin khalowna lix maalmood oo ka tegey min jamaada aluulaa bisha jamaadululadaa dagaalka horena bishii maxay buu ahaa rabiicu lwal rabiicu laakhir buu nastay markaasuu haddana ku kiciyey jamaadulula bil buu joogay bishii e, rabiiculakhir markuu joogay buu bishii haddana jamaaduula ayuu kaxeeyey col kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhallafa cala madiina madiinana wuxuu kaga tegu madax uga dhigay ibna ummi maktuum asxaabigii muadinka ahaa cabdilaahi walamaa wasala buxraan meesha buxraan la yidhaahdo marka uu gaadhay waana baxraan iyo malaha buxraan labadaba waa la odhan karaaye madiine inta hore ka durugsanoo macnaha hawdka ah halkaa markuu marayo tafaraquu way kala yaaceen ummadiisa soo urursatayo walam yalqa kaydan wax dhibaatiyo dhagar a lamuu kulmin farajaca wuu iska soo noolay meeshii qabiiladaasi ay isku urursadeen buu tegay istaagayba wuu istaagayaa un isagu markuu dabeetana halkii istaagay ayaa la yidhi wallaahi maxamed wayna hayaa midhba meel buu marayba alla wixii isurursaday waa cansaray firrig baa ka dhacda ka kala tegey dee muxuu samayn mahawdku nin uga soo ururin doonaa iyo kaynta wuu iska soo noqday markaa cadow midaysan oo soo urursani kol haddaanu jirin shaksiyaad meela marmaraya waxba kuma yeelayaan oka saasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa mar walba dagaalka islaamku uu qaadaya inuu ku salaysan yahay cadow soo foogan oo aan ka fadhiyaynin aamusiintiisiiyo ayuu ku jahaysan yahay mar walba macluumaadka nebiga u imanaya marka la idhaa qoladaas way idin riman yihin oo way soo duulayaan shar mooye dee khayrna dhali maayaan inaga kiciya buu leeyahay haddaba ah, ila haddii kale halkaagaa lagugu imanaya waaya waa istraatiijiyadaha caskariga ah ee ciidamadu ay ka faaidaysanayaan muslimiintu ayay kamid tahay iyo siyaasadda ciidanka sariya koox kaleo uu nebigu haddana diray sariyadu kolley waxa weeyaan waxaana lagu magacaabaa sariyatu zayd ibna xarita gaswat lqirada magacaana taariikhda kutubaha qaarkood baad ku arkaysa lamaa tayaqanat qurayshun qurayshi kolkay xaqiiqsatay anna dariiqa shaam waddadii loo maraya shaam xaggaa iyo suuriya iyo urdun iyo waddadii loogu soconayey min jihati lmadiina ee xagga madiine agteeda ahayd uqliqa in laga xidhay fii wajhi tijaaratihim baayac mushtaragooda in laga xidhay markay qurayshi taa ogaatay markay ogaadeen waddadii loo marayay waqooyiga ee laga soo haruursanayey ee sariiddii raashinka laga soo qaadanayay rixlata shitaai wasayf tl rixlata shita rixlata shitaai wasayf ilaa sayfkana xaggaasaa loo safri jiray qabowgeed wadadii kolka xilantee layidhi dee wuu fadhiistay maxamed baa jidgoyn ku jira kolkii layidhi walam yumakinhum walam yumkinhum aan u suuroobin asabru canha inay ka sabraan tijaarad inay iska daayaanna ay socon weyde laxamo beertana way baahan yihiin lianna bihaa xayaatuhum dee noloshoodii baa ku xidhan inay halkaa u safradaan macnaha waxay ka wareegi jireen had iyo jeer marka ay madiine ku socdaan xagga bidixday ka mari jireen oo xigta xagga badda cas yumbuc iyo raabak iyo xaggaasay mari jireen waaya kolkii dabeedna layidhi halkaasi way xidhanta jidkaas ballaadhani wuu xidhan yahay kolkii layidhi bay isu diyaariyeen inay dhan kale safarkii ka diraan arsaluu waxay direen ciiran ila shaam safar bay u direen shaam xaggay ka dirayaan min dariiqi alciraaq ciraaq xaggeeday ka wareegeen iyo midigta madiine kor sacuudi arabiya qaybteedan dhexe xaggaa iyo riyaadu kuuran ayay u wareegeen haddana waxaana lagu socdaa urdune ogow waxaa laga wareegaya madiinaa laga durkaya arsaluu ciiran ila shaam min ariiqi craaq xaggaa ciraaq naga wareejiyadaa l wa kaana fiihaa safarkan ciirku waa safarka safarkaa waxaa la socday jamcun min quraysh koox quraysh madaxdeedii kamida ah ayaa horkacay safarkaa aagbedelka sameeyey ee dariiqa cusub furaya waxa yidhi hormuud baanu noqonaynaa koox madaxdii quraysheed ka mid a ah. minhum abu sufyaan ibnu xarb wa safwaan ibnu umaya wa xuwaytib ibnu cabdilcuza saddexdaa nin baa ka mid ah abu sufyaan iyo safwaan iyo waa nimankii sanadii sideedaad baa loogu yimi maka iyagoo gaala ah intaa kale sutida way la soo jiifeen abi sufyaanna sanadaasu islaamay safwaankanina waabu kasii dambeeyeyba fajaءat akhbaaruhum lirasuuli اllaahi sala allahu alayhi wasalam warkoodii baa nebiga u yimi war buu helay warku sababtu ugu yimina wuxuu ahaa nin iyagii ka midabaa madiine yimi qolo yuhuuddaa buu ku soo degay dabeetana markaasaa khamri la wada habeenkii baa la wada rabaasay kolkaasuu kasii daayay dee soo dalacay cajaladii qarsoonayd ilaa khamriibu mushkiladihiisay ka mid tahay cajalada sirtaabuu recordingka saaraya markaas oo uu shidaya cajaladii sir tahay dee digdigtii buu ku daray waanu soo duulaynaa halkaasu colka iyaga hadda soo fadhiya waydin arkii waxa idin gaadha reer madiinow muslimba maaha cidduu la ciyaaraya oo niman yahuuda oo uu kusoo degay warkiibaa markiiba layidhi khamriili caynkaas waa hebel baa sakhraamay oo warkaasaa laga hayaa dabeedna sahan buu diray waaba lasoo xaqiijiyeyla in safarkaasi jiraba masaafaddu way kala fogta boqolaal kilomitr baa laysu jiraa socodku ma sahlana oo jidkiibaa dee colaadi ka jirtaa sidoo kale telefoon iyo taarna ma jiro haddana mar walba duulimaadka rasuulku sala allahu calayhi wasalam boqol kiiba siddeetan wuu duldhigayaa boqol kiiba siddeetan macluumaadkiisu waa saxan yahay mar walba waxaad arkaysa iyadoo weliba in badan aanay ta waxyiga heba jirin tu tijaabe iyo tu bani aadam wareysanaya waraysanayo iyo ay jirto qabaa'ilka gaalada qaarkood buu heshiis la leeyahay qaarkood oo xataa aanu heshiis la lahayn ayuu tacaawun nebigu la leeyahy calayhi salaatu wasalaam xidhiidh ah inay macluumaadka isdhaafsadaan ayuu nebigu la yeelanaya calayhi salaatu wasalam wixii macluumaada ah ay usoo sheegaan ee khatar ku haya waaye warkiibuu saa ku helay nebigu fa arsala lahum zayd bna xaarisa asxaabigii xokayntiisahaa zayd ayuu diray fii miati raakib boqol gaadiid fuushan buu diyaariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sanadii saddexaad ayaa la marayaa boqol tignika inuu diyaarin karo nebigu boqol nin oo fardafuulu diyaariyey yataraqabuunahum safarka ciraaq xaggeeda maraya ayay sugayeen taraqubku waa sugi waa waxa weeye sugidda dhufays bay u galeen jidkaasuu ku soo beegan yahay baa la safar maka ka soo baxay baa jidkaa maraya oo bariga ka maraya madiina dabeedna bay usii fadhiisteen waa niman dalyaqaana ah, oo eriyada ay mari karaan marka la buuralayda iyo dhulka dooxooyinka ah eriyada wadadu tahay bay ku qiyaasayaan oy ku saameynayaan dabeedna zayd buuri horkac boqolkaa gaadida kaxayso fardafuulka ah jidgoyntaa gala wa kaana dalika waktigaasina wuxuu ahaa fii jumaada alaakhir bishaa horena waxay ahayd jumaada alula marka bishii jumaada alulana duulimaad buu qaaday bishii jumaadul aakhirna tuulimaad kalu qaaday fa saarat isariya marka kooxdii gaalada ahayd ayaa socotay ee jidgoynta ahayd asxaab tahay xataa laqiyat alcahiir qoladii safarka ahayd bay heleen oy ku habsadeen calaa maa-in iyaga oo biyo dul fadhiya ismuhu lqarda biyaha qarda la odhan jiray biyaha ceelka qarda la idhaa iyagoo dul fadhiya safarkii oo wax karsanaya ayay ku habsadeen binaaxiyati najdi xaggaa iyo bariga najdigu waa ereyada sacuudiga dhexdiisa ee bariga mandiqada dhexe fa akhadat ilciir safarkiibay qabsatay wamaa fiiha iyo wixii la socday waharaba rijaalu raggiina way yaaceen markay arkeen col soo egeeyey ayaa allow ila baxso ayaa ka dhacdo nin waliba faraq u tiiriya wixii safarka waday maca abi sufyaan maca abi sufyaankii jenaraalka oo ahaa quraysha qaybta u qaabilsanaa hogaaminta ciidanka isna fakay laakiin waxaa laga tegay awrtii waxaa kaloo laga tegay lacag dhan oo awr ku raran oo lagu qiyaasay boqol kun oo dirhan adimada aada loo subkanaya bajetkii u weynaaba halkaa laga baas gareeyey miisaaniyadii dowladdaba waxa ku filanba safarkaasi wuxuu xambaarsanaa ayaa ku filanba ila dakhliga dowladda islaamka waxa gaalada la dagaalamaya kasoo hoyanayaa ku jira isaguna oo miisaaniya lagu shubaya qisnada waay waqad khamasa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waqad khamasa rasuul nebigu wuu shanshaneeyey calayhi salaatu wasalaam haadihi qaniimada ah ayuu shanshan ka dhigay xiinamaa wasalat lahu markii ay soo gaadhay shan shan buu ka dhigay waclamuu anamaa qanimtu min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiin ila akhir marka shan meelood baa laga dhigayaa meel intaa aayaadkaasi ay sheegeen ayaa la siinaya afarta meelooda kalena colka mujaahidiinta loo qaybinaya ciddii ay doonayaan iyagu ciyiha ka siiyeen khumuskaasu markaa bixiyey saasuu uqaybiyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam marka halkaa waxaad ka arkaysaa dee in mar walba qofka muslimka ahi uu heegan ku jiro waayo bilowgii adduunyadan taariikhda qur-aanka balakha bilowgeedu wuxuu ka soo bilaabmay siraacun bayna alxaqi waalbaatil legdan u dhaxaynaya xaqa iyo baatilka halkaasuu ka soo bilaabmay legdankaasoo ay isku bilaabeen aadam uu ku bilaabay shaytaanku markii dambena shaydaanka midina bani aadan ahoo ka tala qaatay oo qaabiil la odhan jiray ayaa walaalkii ku bilaabay markii dambena gaaladii wakhtigii nebi nuux joogtay ayaa islaamkii ku bilaabay markii dambena kuwii qowmu caad wakhtigiisii joogay baa ku bilaabay huud iyo qoladiisa reer samuud baa ku dee saasay u socotay dabeedna waxaa la inoo sheegaynu ku soo marnay riyaad saalixiinka aakhirkiisa inuu dajaal cawarno iyo ciisana ciisanay sali doonaan iyaguna waa min bilow ilaa dhammaad adiguna waxaad leedahay dabeetana waa la heshiiyeyo waanu iska fadhiyayna dee waad iska fadhiyaysaa waa la wararaya ama dhakadaadaa lagu kaajaya sida aad arkaysa maxaabiista muslimiinta imika waa lagu taleejiya rag iyo dumarba waa lagu taleejinaya marka sida loo dagaalamaya iyo dagaalku istaraatiijiyadaha uu yeelanaya cidda lagu jahaynaya iyo taasi waa xaalada la xidhiidha ijtihaadaadkeeda ayay la xidhiidhaan iyo istaraatiijiyadaheeday la xidhiidhaan laakiin waxaa laga maarmaana dadka muslimiintu dee inay midaysnaadaan awoodna yeeshaan imanka qaylada dhanac caalamkan dhan aynu taagana idaacaddii walad furtaaba waxay ka hadlaysaa nuclearka eraan soo maxaa nuclearka eraan looga hadlaya kii israa'iil baa halkan yaala shantii dowladoode waaweynaa koodiibaa yaala kii hindiya lasii kobcinayaaoo intaa diyaaradaha israa'iilba iyo maraykankaa galaa oo waxay geynayaan hindiya oo waa la kobcinaya waa la dhisaya si ay u bakistan marka waxaa lagu xisaabtamayaa inay dadkan yihiin dadaan iyaga ka tala qaadan karin marka hadday awood helaan inay iska celin karaan intu waa inta la aqala wala agar adigu ma geydid baa laleeya laguguna aamini maayo dadkana waad kusoo qarxinaysa halkaasay dadka uga bilaabaya masaakiinta macal carabtan cigaalkale ku jira markay waxu sheegen waxay leeyihin noocan inoo hayn kari maayaan hubka oo uu kasoo qarxaya laakiin anagu keebkiisa waanu xejin karaynaa marka intay dadka ku qarxin kari lahaayeen aamin noqon maysa adduunyadu laakiin keebka israa'iil way hayn karaysaa iyadu waa dad loogu sheegayo sidii ciyaalka iyo caruurtii la silaya wax loogu sheegaya marka ilaahay baa taa ka waramay ummadda islaamku inay awood yeeshaan awooddooda halkay ku jahaynayaan iyo waktiga isticmaalayaan waa halkeeda taas ummadaha caalamku dee waa kuwaasoo qolo waliba awoodeeda ay leedahay waktiga u yaabta nafteeda isticmaalaysa siyaasadiina way hagaysaa oo cid lala heshiiye iyo cid nabadgelye lala samaysta iyo cid la soo dhaweeye iyo cid la durkiye iyo waxoo dhami waa siyaasadii shareecadda lagu salaynaya taasi waa halkeeda marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaa u bilaabay buu ku godgalayba markaa uu madiine tegay sidaa uu beder u bilaabay beder sanadii labaad ba naftu markii ay ka baxdayna ciidankii ugu dambeeyey abaabulee usaame uu hogaaminayo tobanaanka kun ahaa ayaa madiine kambalkeeda kasii ambabaxayay qaswatu uxud dagaalkani waa kii uxud la odhan jiray isaguna wuxuu dhacay sanadii saddexaad sanadii saddexaad sunnada adduunyada ayuu dagaalkani ku baraya iyo sooyaalka adduunyadu inuu yahay legdankan way dhici karaysaa marar badan in muslimka lagaga gacan sareeyo way dhici karaysaa iyadoo weliba dadka laga gacan sarraynayaana ay noqon karaan dad rusushii ku jirto iyo rusushaba sunnada ilaahay bay taasi ka mid tahay laakiin taasi keeni mayso inay quustaan iyo inay ka dhacaan iyo inay isdhiibaan toona ilaahay baa yihi watilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas maalmaha adduunyada dadka dhexdoodaan ku wareejinaynaa qoloba maalin bay guushahayn kartaa waxaa kaloo dagaalkan nataa'ijkiisa ka mid aynu ah ka faaidaysan doonaa wixii had iyo jeer haziime ah ama jabitaan iyo guuldarre islaamka ku yimaada inaanu ilaahay la maagin kuna dulmiine sabab iyagu ay leeyihiin ay tahay dagaalkan uxud iyo dagaalkii xunayn kuwa qur-aanku uu ka waramayo sababtiisa islaamkaa lahaa dadka muslimiinta abaa lahaa marka xaggooda ay ka timaado waa lagu ciqaabi karaa in cadowga lagu karbaasho lagu karbaasho waaya walama asaaba qurayshin ma asaabahaa markii qurayshu ku habsaday wixii ku habsaday bibeder beder wixii ku dhacay wa uqliqat fii wujuuhihim wejigoodiina laga xidhay duruqu tijaara baayac mushtariga wadooyinkiisii oo dhamina kolkaysa soo xidheen nin doorkii oo dhanna laga laayay beder ijtamaca man baqiya waxa kulmay dadkii soo haray min ashraafihim oo intii sharafta lahayda intii acyaantii reer quraysheed ee maka ku hadhay baa ururay ilaa abi sufyaan bay u tegeen ra'iis ilciir safarkii ninkii ka madaxda ahaa allatii safarkaasoo jalabat calayhim usoo jiibtay usoo jiiday almasaa'iba balaayada safarka ilan lagu hoobtay ee beder la difaacaya safarka abi sufyaan u wareegoha safarkii isaga ahaa ee abi sufyaan uu maka keenay ayaa waxallo wixii quraysh wax ku lahaayoo dhami abi sufyaan u yimaadeen wa kaanat mawquufatan bidaari nadwa safarkaasina waxa ay ahayd mid daaru nadwa lagu hakiyo la dhigay daaru nadwa masjidka nebiga agtiisa ahayd meeshii lagu jiri jirayay ahayd tijaaradii oo dhan halkaasaa lagu rogay stoor looga dhigay halay safarkan rabtaa ku go-ay rag bay cirbihiisa qabtaa iyo cagihiisa iyo ku dhintay iyo qoortiisa marka safarka yaan la qaybin waa kankuu yihi walam takun may ahayn tijaaradaasi sullimat liasxaabiha asxaabteedii looma dhiibin bacdu weli lama qaybinin safarkaasoo dadkii tijaarada lahaa looma dhiibin nin walba wixiisiiya waxaa la yidhi hala istoorgareeyo halkaa daarunadwa halkii loogu sharay nebiga halkaa ha lagu rogabaalayo inta la kala food qaadayo baroortiiyo dhammaanayso tacsidiyo beliya baasku halkaa inoogu istoorgareeyo ninkii safarka horkacaya abi sufyaan baa loo yimi faqaaluu waxay dhahdeen ina muxammadan war abi sufyaano muxamed qad wataranaa waar wayna cidhib gooye wey marka waxa weeyaan oo ay u socotaa wna wna laaye bay ka dhigan tahay oo maaragtay witrigu rag badanoo inagu lamaanaa ayuu keli inaga dhigay waa kii nebigu lahaa qofka salaada casar ay ka tagto fakaanamaa wutira min ahlihi wa maalih waaba iyada oo dadkiisii iyo dunyadiisii laga keli yeelay oo dadkii iyo dunyadiiba ay ka dhigteen oo keligii uu soo haray qad wataranaa keli buu inaga dhigay garabkeennii buu baneeyo raggii aynu isku tiirsanayn buu laayay wa qatala khiyaarana kuwii noogu sharaf badnaana wuu laayay wa inaa radiinaa annagu waxaanu raalli ka nahay bayna an natruka inaanu ka tagno ribxa amwaalina xoolaha iyaga faa'iidadooda xoolaha faa'iidadeedaanu ka tegayna wax allo waxaa safaraad keentay wixii laga faa'iiday oo dhan waqaf baanu ka dhigay isticdaadan lixarbi muxamedin wa asxaabi maxamed iyo asxaabtiisa si loogu dagaalamo war waxaanu taakula ka dhigaynaa bay idhahan safarkaa aada keentay ee qaaliga ahaa wax alla wixii laga faa'iido in lagu maalgeliyo dagaal lagu qaado muxamed oo lagu soo aarsado waqad radiya bidaalika arrintaa waxaa raalli ka noqday kullu man lahu fiiha nasiib cid kastoo wax kulahayd safarkaa cid kastoo wax kulahayd bayle waxbaa soo gaadhe waxay idhaahdeen waaye wax alla waxa faa'iidadoo dhan ku maalgeliya weerar cusub dee eg waa markuu nebigu safarkan ku duulaya u horreysay waxaasuu garanayay safarkan faa'iidadiisa in kollayba col lagu soo abaabulayaabuu garanayay dabeedna wuxu war safarkan ina ag maraya sii socodkiina jidku u galo waa kii seegay soo socodkiina markuu jidka u galay waa kuwii colka iskalay wuxuu garanayaa dhaqaalaha uu cadowgu helo inaanu la fadhiyaynin islaamku soo jahaynayn wa kaana ribxuhaa safarkan faa'iidadiisu wuxuu ahaa naxwan in ku dhow min khamsiina alfa diinaar konton kun oo diinaar ma aha konton kun oo dirham maaha waa konton kun oo diinaar weeye waa dinaarkii lacagta ahaa dahabka konton kun oo diinaar oo dahaba oo laga yaabo in lagu dhufanayo labaatan dirhan in lagu dhufanayo lagu sii taymisgaraynayo waxaad u fara badan noqonaya fa jamacuu lidaalik arrintaa waxay usoo ururiyeen alrijaal rag baa lasoo ururiyey hubna waa lasoo ururiyey gaadiidna waa lasoo iidiyey faijtamaca min quraysh nimankii quraysheed waxay soo diyaareen alaaata alaafi rajul saddex kun oo nin wa macahum waxaa la socda alaxaabiish jacburkii oo dhan Ah, ymym iyo qadaado weyn oo dhan weeye axaabiishta axaabiishta waxaa la idhahdaa <laughs> waxa isku jirjirkaabaa la ydhaha colka kala kaankaanka ah waa kanuu maraykanka ku dagaalama iminka isagiiyo quwadahan kale reer waxay kala duwan yihin ba idhaha nooca maraykanku waa lawada ooyaan leanna waxaa ku jira mid yidhi jinsiyad baa lagu siinaya dad ciraaq ka dagaalanto waxaa ku jira qaar arday ahoo la yidhi jaamacad bilaash ku siinayna ilaa b h d haddaad laba sano ka dagaalanto maraykan waxaan le craaq qaar soomaalideenana baa oo reerahooda mushaharka uga soo dira inaad <laughs> maqashitaa waayo oo iyagana la yidhi waxaas intaasaad leeday guri baad leeday jaamacad baad leeday dee waaya igu kici waaya axaabiishtu wax alla waxaa yamyamiye qaraad weyn baa ku jira buui wahum kuwanina xulafaauhum waa wax alla wixii isbahaysiga la ahaa quraysh min bani wa bani hawl bn khusayma qabaailkaa wey wa macahum waxaa la socda abu caamir araahib alwsi mid magacaa la ydhahdaana wuu ku jira awsi aws waa qoladii madiina deganayd ogow ee nabiga saaciday marka mid fallaaga ah oo reer madiine kasoo faquuqmay oo gaal kiristao abu caamir la ydhaha qisadiisa waxaad ka heli karaysaa tafaasiirta ka waramaysa ama sharxaysa masjid diraar masjidka laydhaha masjidu biraar ee suuratu tawba ka sheekaynayso ee lagu canjilayo masjidu taqwa ninkii dhisay weeye ninkani waa irsaadan wa tafriiqan bayna almu'miniin waa waxa u dhisay dalaaloyn iyo baas buu ahaayo meel dhufays u acadowga kaa laftiisa markii meeshaa laga dumiyey iyagu ku beeray waqad kaana wuxuu ahaa abu caamir kani faaraqa almadiinata madiinu ka cararay karaahiyatan lirasuuli illaahi nebiguu nacayay wa macahu cadadun koox baa la socota miman hum calaa shaakilati oo noociisa ah noociisa xunka ah dad la mid ahoo qurunkiisaasabaa la socday kan wa kharaja macahum jamaacaatu carabta quraysh waxaa soo raacay kooxo min acraabi kinaanata wa tihaama acraabtu waa reer miyiga reer miyigii reer kinaana iyo reer miyigii reer tihaama kuwaana waa lagu soo lug daray oo waa